بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سعيد بن جبير waxaan qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo saciid ibnu jubayr laqad qutila waa la dilay saciid saciid waa la dilay saciidkii ibnu jubayr ahaa wamaa cala alardi arlada korkeedana axadun axad ma ahayn ilaa hadduu yahayna wahuwa muxtaajun wuxuu u baahnaa ilaa cilmihi cilmigiisa axad kasta oo arlada korkeeda saarnaa xilligaa saciid la dilahayey muxtaaj ayuu ahaa mid baahi qaba wuxuuna u baahnaa cilmigii saciid nin aad u cilmi badan buu markaa ahaa sidaana waxaa yidhi axmed ibnu xamed kaana wuxuu ahaa saciid fatan shaab ayuu ahaa dhallinyaro wafiiqa aljismi jismigiisa iyo jidhkiisu adag yahay wiil dhallinyaro ah oo jasadkiisu adag yahay ayuu ahaa wafiiqa aljismi muktamila alkhalqi khalqigiisa iyo abuurkiisuna dhammaystiran yahay khalqigiisa iyo abuurkiisa mid muktamil ahoo dhammaystiran buu ahaa mutadafiqan waxaa ka soo burqanhayay xayawiyatan xayawiyo xayaato nolol iyo adkaan ayaa ka soo burqanaysay iyo wa nashaatan nashaad iyo firfircooni wa kaana ilaa daalika intaa waxaa u dheeraa inuu ahaa dakiya alfu'aadi qalbigiisa mid uu fahmad badan leeyahay dakiy mid daki ah alfu'aadi qalbigiisa qalbigiisa fahmad badan leh ayuu ahaa xaadda alfitnati fitnadiisa iyo fahmadiisuna ay aad u af badan tahay ama ay dheer tahay nazaacan nin nazaacah ayuu ahaa nazaacan mid ku dadaala ayuu ahaa ee aad ugu dadaala ilalmakaarimi waxyaabaha wan wanaagsan muta'adiman buu ahaa mid ka fogaasho badan oo aad uga fogaada ama iska ilaaliya min almaxaarimi waxyaabaha maxaarimta ah ee la xaaraantinimeeyey walam yakun ma aysan ahayn sawaadu lownihi midabkiisa madowgiisa iyo wa falfalatu shacrihi timihiisa adeygooda iyo wa xabashiyat aslihi asalkiisa xabashiyanimadiisa ilaan saciid ibnu jubayr meesha afrikaanta ee xabasho ayuu markaa ka soo jeedaa marka ma ahayn midabkiisii madooba iyo timihiisii adkaa iyo asal ahaantiisii xabashiyanimadiisa litanaala litanaala mid gaartay ama wax u dhintay min shakhsiyatihi shakhsiyanimadiisa almutamayizati mutamayizada ahayd ee socnayd alfadati ee kelida ahaydoo ayadoo kale aan la arkin waxba uma dhimin jirhkiisii madooba iyo timihiisii falfalka ahaa iyo asalkiisii xabashinimada uu markaa ka soo jeeday waxba kama nusqaamin oo waxba uma dhimin ma aysan ahayn litanaala min shakhsiyatihi shakhsiyanimadiisa miday nusqaamiso ama ay hoos u dhigtay gaarto almutamayizati ee socnayd alfadati ee ayadoo kale aan la arkinay sarraysay wadaalika arrintaasna cala alraqmi ayadoo ay jirtay bay ahayd min xadaahati sinnihi da'yaraantiisa weliba wuxuu intaa la sii ahaa wiil aad u da'yar walaqad adraka wuxuu soo haleelay alfataa wiilkaa dhallinyaraha ah alxabashiyu aslan xagga asal ahaanna xabashinimo ka soo jeeda alcarabiyu wala'an xagga walahana carabi markaa ka ah xagga walaha waxaa loola jeedaa carabinimo ayuu taabic la ahaayo xagga xoraynta iyo walahana carabinimo ka ahaa anna alcilma cilmigu ayuu haleelay ama uu ogaaday walaqad adraka wuxuu ogaaday dheh alfata alxabashiyu aslan alcarabiyu wala'an anna alcilma cilmigi buu ogaaday inamaa huwa inuu yahay ariiquhu waddadiisii alqawiimu ee toosnayd alladii taasoo yuusiluhu gaarsiinaysay ila اllahi ilahay xaggiisa subxaana wa wuxuu ogaaday ariiqa cilmiga inuu yahay waddada alla gaarsiiya wa ana اtuqaa cabsida inamaa hiya inay tahay ayaduna sabiiluhu waddadiisii almumahadatu ee la goglay allatii taasoo tabluqu bihi gaarsiinaysa aljannata jannada sidaa darteed fa jacala wuxuu ka yeelay adtuqaa alla ka cabsigana fii yamiinihi gacantiisa midigta ah waalcilma cilmigiina fii shimaalihi gacanta bidixda ah markuu ogaaday cilmigana inuu yahay dariiqa toosanee alla gaarsiiya alla ka cabsiguna uu yahay waddada goglan ee gaarsiinaysa jannada alla ka cabsigii gacanta midigtuu ku qabsaday cilmigiina wuxuu ku qabsaday gacanta bidixda ah washadda waa ku qabsadoo wuxuu ku adkeeyey calayhimaa labadaa dushooda yadayhi labadiisii gacmood kiltayhimaa labadoodaba saasuu xoog ugu qabsaday labadiisii gacmood taqwadii iyo cilmigii waاnطalaqa wuu baxayo wuu aaday yaqطacu asagoo goynahaya bihimaa labadaa ku goynaya rixlata alxayaati nolosha rixladeeda iyo safarkeeda hayra waanin waani la'aan hayra waanin waa dibdhac la'aan asagoo ka dibdhacaynin walaa mutaham walaa walaa walaa mutamahilin aanana iloobaynin asagoon mutamahilna ahayn oon hilmaamaynin aanna ka dibdhacaynin ayaa wuxuu ku aaday inuu ku gooyo cilmiga iyo taqwada noloshiisa rixladeeda oo dhan dibdhac iyo iloobid la'aan fa mundu nucumati adfaarihii laga soo bilaabo intuu yaraa waa intay ciddiyaalkiisu jilicsanaayeen kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yarawnahu kuwa arka saciid imaa caakifan inuu dul fadhiyo calaa kitaabihi kitaabkiisa yatacallamu cilmina baranaya awsaafan ama taagan fii mixraabihi mixraabkiisoo yatacabadu ilaahay caabudaya labadaa waxaan ahayn laguma arki jirin dadku intuu yaraa waxay ahaayeen kuwa arka caakifan calaa kitaabihi yatacalam awsaafan fii mixraabihi yatacabud yatacabadu ilaahay caabudaya oo taagan mixraabka meesha lagu tukado daalikum kiina huwa asagu raa'icat lmuslimiin muslimiinta iftiinkoodiibuu ahaa ninkii raayaca ahaa ee ka muuqday ugu sarreeyey fii casrihi casrigiisa waa saciid ibnu jubayr radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqda saciid wa ardaahu ilaahay ha raali geliye akhada wuxuu wax ka qaatay alfata wiilkaa dhallinyaraha waa saciid ibnu jubayr alcilma cilmiga waxa uu ka bartay uu ka qaatay can daa'ifatin koox oo min jillati asaxaabati saxaabada kuwa ugu waaweyn ah min amhaali sidii abi saciid alqudriy wa cadi bni xaatim aلطaa'i wa abi muusa alashcari wa abi hurayra addowsiy wa cabdullaahi bni cumar wa caaishata oo umulmu'miniin ahayd radia allahu canhaa ilaahay ha ka raadi noqda caaisha wa canhum saxaabada oo dhan xaggooda ajmaciina dhammaantoodba ilaahay ha ka raadi noqde intaasoo saxaabo ah iyo kayrkood ayuu wax ka bartay bayda laakiin anna ustaadahu macallinkiisa alakbara ee weyn wa mucallimahu midka wax soo baray alacdamu ee weyn ee weynaa kaana cabdullaahi bnu cabbaas buu ahaa ninka qaas ah taqasuska u siin jiray ee istaadkiisii goonnida ahay ugu weyn wuxuu ahaa cabdullaahi bnu cabbaas waa xabra ummati muxammedin ummatulmuxammed xabrigoodii caalimkoodii wa baxra cilmiha cilmigii ummaddan azaakhiri baddeedii waaye hiraysay wa baxra cilmihaa azaakhiri baddii hirka badnayd ee ummaddan cilmigii badda ahaa cabdullaahi bnu cabbaas baa baxrulummi xabrulumma la yidhaahdaaye ninkaasaa macallinqaasa u ahaa lazima waa uu laasimay saciid ibnu jubayr cabdullaahi bnu cabbaas ayuu ag joogay oo wuu laasimay lusuuma hooskasuu u laasimo oo kale lisaaxibihi saaxiibkii adi iyo hooskaaga ma hartaan haddaad fadhiisato wuu kula fadhiisanaa haddaad istaagto wuu kula istaagayaa macnaha mar kasta wuu kula jiraa saasoo kale iyo si la mid ah ayuu saciid macallinkiisii cabdullaahi ibnu cabbaas u laasimay fa akhada canhu wuxuu ka qaatay uu ka bartay alqur'aana qur'aanka wa tafsiirahu tafsiirka qur'aanka waalxadiida xadiiska wa carabiya carabiga watafaqaha waxa uu ka fahmay calaa yadayhi gacmihiisa fi diini diinka ayuu ku fahmay cabdullaahi gacmihiisa wa tacallama minhu wuxuu ka bartay cabdullaahi xaggiisa saciid atta'wiil ta'wiilka waa tafsiirka ayuu aad uga bartay wa darasa wuxuu u aqriyey calayhi korkiisa alluqata luqadii fatamakkana minhaa wuu makansaday xaggeeda acdama tamakuni tamakun iyo qabsasho midda u weyn wadarasa calayhi wuxuu u daarasayey alluqata fatamakkana gacanta ayuu ku dhigay dhe haddii kale minhaa luqadii xaggeeda acdama tamakuni xagga tamakunka iyo gacan ku dhigidda midda u weyn xataa intii qaddaa saciid uu noqday waxaal maa calaa dahri اlardi arlada korkeeda uusan saarnayn axadun qof oo min ahli zamaanihi zamankiisa ehelkii joogay ah ilaa wahwa muxtaajun wuxuu ahaa kii u baahan ilaa cilmihi cilmigiisa saciid cilmigiisa ayuu u baahnaa qof walboo zamankii saciid soo gaaray oo arlada korkeeda saarna uma kabacdi tawafa waa wareegay waxuu ku tawaafay waa saciide fii diyaari lmuslimiina muslimiinta diyaartoodii waddamadoodii buu ku faafay uu ku tawaafay baxhan raadin uu raadinaya darteed can ilmacrifati aqoonta aqoon diineed asagoo raadinaya yusaa u tawaafay wuu meelba meel buu u guuray meelba meel bay u dhiibtay uma tawafa wuxuu ku wareegay fii diyaari lmuslimiin muslimiinta diyaartoodii baxan asagoo raadinayo baxinaya can ilmacrifati macrifadii aqoonta maa shaa allah intii ilaahay uu doonay an yuawaf an yutawafa inuu tawaafo intuu wareego uu diyaarta muslimiinta ku wareega bildaantooda intuu alla doonay buu tawaafay falama ktamala markay u dhammaystirantay lahu asaga waa saciide maa araadda wixii uu doonahayey oo min alcilmi cilmi ah ittakhada wuxuu ka samaystay alkuufata magaalada kuufa daaran lahu daar asagu sugnaatay waa maqaama nagaasho inuu daar ka samaysto oo na dega kuufa ayuu go'aan ku gaadhay waqada wuxuu saciid u noqday liahlihaa kuufa ehelkeeda mucallima mucallim iyo wa imaaman imaam imaam salaada dujiya macallin waxbaraa kaana wuxuu saciid ahaa ya mid imaam u noqda annaasa dadka fii ramadaana ramadaanka taraawiixduu tujin jiray fayaqra'u wuu akhrinayaa laylatan habeenna biqiraa'ati cabdullaahi bni mascuud ayuu akhrinayaa wa ukhraa habeen kale biqiraa'ati zayd ibnu haabit buu saaranayaa wa haaliatan habeen saddexaad biqiraa'ati gayrihima qira'aan labadooda ahayn wahaakada saasuu markaa ahaa nin qoraadii cabdullaahi bnu cabbaas macallin u ahaa ma sahlana qiraa'ooyinkii oo dhan buu markaa yaqaanaa markaasuu marba mid qabsanaya salaada taraawiixda ah midna qiraa'adan buu habeen ku akrinaa ibni mascuud tiisa midna qiraa'adii zayd midna qiraa'an labadoodaba ahayn wahaakadaa saasuu ahaa wa kaana saciid wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukanayo munfaridan asagoo keligii ah fa rubbamaa waxaa badnayd qaraa inuu akhriyo alqur'aana qur'aanka kullahu dhammaan fii salaatin waaxidatin hal salaad keliya hal salaad hal rakaca suuragal in loola jeedo ila saxaabada ee taabiciyiintii dadkii hore dad noocaasaa ah ku jiray oo hal rakca qur'aankii dhan ku dhammaynaya faatix baqarintay ka soo bilaabaan derbinaas ku keeni jiray waa hal rakaca keliya marka saasuu ahaa siciidna wa kaana idaa sallaa munfarida munfarid iyo kooni ahaan markuu u dukanayo ilan markaad imaam tahay oo jamiico tukanayso waa kaa mamnuuc inaad dadka salaada ku dheerayso salaada waxaa loogu talagalay markaad dadka dujinaysa salaad mutawasidoo dhexdhexaad ah kan ugu daciifsan salaaduu tukan kara ayaa dadka la dujaa markaad imaam tahay laakiin markaad dadka keligaa tukanayso falyuطaawil maasha saa doonta u dheerey laguma diidana cabdininka lagu magacaabo mucaad ibnu jabel ayaa wuxuu ahaan jiray baa layidhi intuu salaada cishe nebiga la tukaday uu tolkiisa u noqon jiray masaajidkooda markaasuu dujin jiray salaad buu ku dheereeyey habeen baa la yidhi mar allaala markuu salaadii saa u galay nin maantoo dhan shaqaynayo beer iyo xoolo ku dhex jiray yaa soo haleelay markaasuu faatixadii kadib suuratulbaqara ku furfurtay mucaad xal cajiib badan walaadii salaadii ayuu ku furfurtay suuratulbaqara ninkani maantoo dhan buu daalnaa intuu ka furtay buu geeskaa iska tegey wuu tukaday waa baxay wada buu yidhi baqaradaada halshiisuu kacaystay horuu dhaqaaqay mucaad markuu ka baxay salaadaa loo la yidhi saasaa dhacday munaafiq waay buu yidhi ninkaa munaafiq baa tahay maanta waa ku qosolnaa waana ku kaftannaa laakiin wax sahlan ma ahayn intuu cararay buu rasuulku u tegey sal allau alah wasalam uu dacwooday uu yidhi ninkaa saasuu yidhi mucaad waa loo wacay markaasuu rasuulku dhahay fitnoola fitnoolamaatay mucaadow afataana anta ya mucaad fidnoo lamaa tahay mucaadow falowlaa qara'ta bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu alkhaashiya washamsi waduxaaha waleyli idaa yakshaa wahal ataaka xadiidu alkhaashiya maxaad u akhrin weyse buu dhahay sal alla alah wasalam waayada gadaashaada daciif baa ku tukanaya ku tabar daran baa ku tukanaya nin xaaji dam u saaxiibaa ku tukanaya keligaa markaa tahay saa doonta u dheeray waayo saa ha yeelin baa la yidhi mucaad ninkaa mar allaala markuu keligii tukanayo wa kaana idaa sallaa munfarida farubbamaa qara'a alqur'aana kulah fii salaatin waaxid hal salaad keliya wa kaana wuxuu ahaa idaa mara markuu soo mara biqowli illaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisii caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye fasawfa yaclamuuna dib danbay ogaan doonaan idi laqlaal waqtiga xargaha ad adag fii acnaaqihim luqumaha looga xidho wasalaasil iyo silsiladooyin oo yusxabuuna lagu jiido fi lxamiimi biyo kulul dhexdooda uma kadibna fi nnaari yusjaruun naarta dhexdeeda lagu huriyo aayaddaa markuu soo maro ow amase mara hadduu soo maro saciid binaxwihaa aayad la mid ah oo min aayaati lwacdi wacdiga aayadihiisii walwaciidi hanjabaadda ka mid ah iqshacarra jildahu maqaarkiisa ruxan jiray qamadhacyaa kori jirtayo waa ruxruxanaya markuu aayadaha soo maro isma celin kara cabsi daraaddeed waayo qur'aanka sida alla ugu talagalaa sidaa ah waayo rabbi muxuu tilmaamay ilaahay waa allaha qur'aanka soo dejiyey allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabihan maaaniya takshaxiru minhu juluudu aladiina yakshawna rabbahum kuwa ilaahooda ka cabsanaya maqaarkooda uu ruxanayaa marka ay qur'aanka la akhrinayo watasadaca waxaa go'go'i jiray fu'aadahu laabtiisa wahamad waxaa daadan jiroo qubanahayay caynaahu labadiisa idhood biyahooda waa oynaayey macnaha uma kabacdi laa yazaalu kama uusan zuulaynin yabda'u inuu bilaabo fiihaa wa yuciid uu ku celiyo waa bilaaba waa ku celinayaa xataa yuushika ilaa uu sigay u dhowaato an yaqdiya naxbaw inuu dhintaba ilaa naxbadiisii ujeeddadiisa uu guto macnaha ilaa uu u dhowaado an yutawafaa inuu dhinto la oofsadaba yuu sidaa ahaa waqad da'aba wuxuu caada ka dhigtay waa saciid ibnu jubayra calaa shaddi rixaalihi safarkiisa inuu u xirxirto ila albayt alxaraami guriga xurmada leh kulla caamin sanad kasta marateen laba jeer sanad kasta laba mar ayuu aadi jiray guriga xurmada leh maratan marna fii rajabin bisha rajab buu aadayaa muxriman asagoo xarman bicumratin cumra wa ukhraa marka kalena waa fii dilqicda bisha lagu magacaabo waa bisha dilxaj ka horaysa muxriman asagoo muxrim oo xarman bixajin xaj sanad kasta hal marna wuu cumraysanayaa hal marna wuu xajinayaa waqad kaana waxay ahaayeen طulaabu اlcilmi dadka cilmi doonka ah cilmiga dadka dalbayii raadinaya washudaad kuwa raadinahaya alkhayr shudaadka waa kuwa baadida wax raadiya oo kale ah waa kuwa طulaabtee raadinahaya alkhay alkhayri wاlbir iyo wاnusxi yatawaafaduuna kuwa u soo wafdiyo u yimaada u soo gala cala kuufa kuufay u soo geli jireen kuufay ugu imaan jireen liyanhaluu say uga cabaan min manaahili saciid saciid manaahishiisii makaano aroorkiisii waa saciid ibnu jubayr aharati aharati ee badnaa biyaha badnaa alcadbati biyaha macaanaa waa iska isticaaro waxaa loola jeedaa cilmigiisii say u qaataan u bartaan cilmigii fiicnaayee macaanaa ee faraha badnaa oo yaktarifuu inay qarfaystaan ay darsadaan min hadyihi اlqawiim hadyigiisii toosnaa fahaadaa midkan yas'aluhu wuxuu su'aalayaa saciid can اlkhashyati alla ka cabsiga khashyada ayuu weydiinayaa maa hiya maxay tahay khashya maxay tahay alla ka cabsi fayujiibu wuu jawaabayaa wuxuu ugu jawaabayaa biqowlihi qowlkiisa alkhashyaةu alla ka cabsiga an takhsha allah waa inaad ilaahay ka baqdaa jala wacaza jalla weynaa oo wacaza cizi lahaaye xataa taxuula ilaa ay kala dhex gasho khashyatuhu ilaahay cabsidiisa baynakaadii wa bayna macaasikaadii macaasidaada adiga iyo xumaanta ilaa idinkala dhex gasho wadaaka kaana yas'al wuxuu su'aalayaa can اdikri alla xuska dikriga maa huwa waa maxay dikri maxaa la yidhaahdaa fayaquul wuxuu odhan jiray addikru huwa waa طaacaة اllahi jala wacala طaacaة اllahi jala wacala allaha sarreeye weyn طaacadiisa waaye faman aqbala calى اllahi qofkii ilaahay qaabila wa aطaacahu aطeeca faqad dakarahu ilahay buu xusay subxaana wa tacaala waman acrada qofkii ka jeesta canhu alle walam yuicuusan ateecin falaysa bidaakirin mid daakira ma aha lahu ilaahay xusay walow baata haba barye laylahu habeenkiisa yusabbixu waatlo asoo tasbiixsanayo aqrinayaba ha baryee hadduu ilaahay marka jeesto uu ateeci waayo daakir ma aha kaa waqad kaanat ilkuufatu kuufa waxay ahayd xiina itakhadahaa markuu ka samaystay saciid ibnu jubayr daara iqaamatin lahu daar uu dego khaadicatan mid u khushuucsan oo hoos tagtay lilxajaaj ibnu yuusuf aلhaqafiy xajaaj ibnu yuusuf aلhaqafi bay hoos tagtay u khuduucday ee meesha lagu magacaabo kuufa id wakti kaana uu ahaa alxajaaju xajaaj yowmaidin maalintaa waaliyan barasaaf waali iyo hogaamiye buu cala alciraaqi ciraaq ka ahaa wاlmashriq mashriq buu ka ahaa wa bilaadi maa waraa'a annahri bilaadda lagu magacaabo maa waraa'a annahri waxa webiga ka dambeeya wa kaana yatarabbacu afargees buu u fariisan jiray xiina idin wakhtigaa calaa durwatin meesha sarraysa satwatihi iwa sulطaanihi sadwadiisa waa awoo xooggiisa iyo awooddiisa meesha ugu sarraysa mid mukur mutarabbaceeya oo afargees ugu fadhiista meesha qimada sulطaanadiisiiyo awooddiisa ayuu markaa ahaa nin aad u kibir badan buu ahaa macnaha wadaalika arrintaasi waxay ahayd bacda an qatala markuu dilay ka bacdi cabdullaahi bnu zubayr waqada uu gacanta mariyey ama uu ka takhallusay calaa xarakatihi xarakadii cabdullaahi bnu zubayr san soo marnay dagaal baa dhex maray waqadaa calaa xarakatihi asagaa ku guulaystay wa akhdaca alciraaqu ciraaq baa khuducday marka oo waxay hoos tagtay lisulaani bani umaya reer bani umaya awooddoodii xukunkooda wa akhmada wuxuu demiyey niiraana athawraati niiraankii dababkii hurahayey ayuu demiyey ilan hadduu mar guulaystay dagaalkii baa istaagay alqaa'imati ee taagnaa ee ka socday hunaa wa hunaag halkaa iyo halkaaba dagaalooyinkii socday dabkoodii ayuu markaa demiyey wa acmala wuxuu kaga shaqeeyey xajaaj asayfa sayf ayuu kaga shaqeeyey uu ku garaacay fii riqaabi alcibaadi addoommada qoorahooda wa ashaaca waxaa faafay arrucba argagax ayaa ku faafay fii arjaa'i albilaadi bilaadda arja'deedii darafyaalkeeda oo dhan xata imtala'at alquluubu ilaa quluubtu ay ka buuxsantay rahbatan cabsi oo minhu asaga laga cabsanayo wakhashyatan baqid oo min badshihi qabashadiisa laga baqaye laga cabsanayo qabashadiisa iyo cadaabkiisa laga cabsanayo uma ka bacdi asoo sidaa ah shaaa allaahu ilaahay wuxuu doonay an yaqaca inuu ka dhex dido an yaqaca inuu dhaco sidaamun iska hor imaad waa dagaal bayna alxajaaj ibnu yuusuf alhaqafi iyo wa bayna cabdiraxmaan bin alashcafi ninka lagu magacaabo waxaa ilaahay doonay asagoo saa adduunka u qasaaya inuu dagaal ka dhex dhaco sidaam waa iska hor imaad xajaaj ibnu yuusuf iyo cabdiraxmaan bin alashcaf ninka lagu magacaabo oo ah axadi kibaari quwaadihi quwaaddiisa iyo ciidankiisa ninka haysta ee kuwa ugu waaweyn mid ka mida ayuu ahaa ragga taliyayaasha sarsare ka mid ah ee xajaaj uu lahaa iyo asaga inay isku dhacaan iyo an yataxawala inuu isku wareejiyu isku bedelo asadaamu iska hor imaadka ilaa fitnatin fitno akalat اlakhdara waalyaabisa qalayl iyo qoyaanba cuntay waxba aan ka teginoo fidno dhibaataysay dadkii ayay isku beddeshay wa tarakad ay uga tagtay fii jismi اlmuslimiin muslimiinta jismigoodana jiraaxaatin dhaawacyaalo haa'iratun aad u weyn dhaabacyaalo aad iyo aad u weyn oo xanuun badan ka dhigtay muslimiinta jasadkooda daa'ira camiiq ah macnaha aad u xeel oo fog wa kaana min khabari haadihi اlfitnati fitnada ayada khabarkeeda wuxuu ahaa ana axajaaj ana alxajaaj xajaaj ayaa sayara wuxuu diray ee uu socodsiiyey ibna alashcafi waa cabdiraxmaan ibna alashcafe bijayshin ciidan buu la diray liqaswin in lagu duulo ratabiila meesha la dhaho ratabiila ninka la dhaho oo meliki turki turki boqorkeedii ahaa ratabiil in lagu duulo turki boqorkeedii ahaa cala almanaatiqi manaatiqdiina degana alwaaqicati ee dhacaysay ku tiilay wara'a sajistaan sajistaan gadaasheeda sajistaan waa bilaad ku taala iraan iyo afghanistan inta u dhaxaysa meeshaas ayuu u diray abaanduulihiisii ibnu ashcaf iyo ciidan uu markaa watay fagazaa wuu duulay alqaa'idu hogaamiyihii cabdiraxmaan albaasili geesiga ahaa ee libaaxa ahaa almudafari wuu ay guulaystay oo ku guulaystay shadaran kabiiran qayb weyn oo min bilaadi bilaadi ratbiil ah waxtalla wuxuu qabsaday xusuunan dhufaysyaalo maniicatan aad u xoog badan oo min diyaarihi diyaartii ratabiil markaa ka mid ah cabdiraxmaan ibnu ashcaf waa guulaystayo meeshii uu u diray xajaaj ibnu yuusuf wuu ku guulaystay xusuun fara badan oo maniico ahna gacanta ayuu ku dhigay xusuun maniica waxaa loola jeedaa waa meelaha ay dhib badan tahay in la gaaro oo maniice wax manciya oo diyaartiisii ka mid ah waa hanima wuu haniimaystay makhaaniman kaiiratan haniimooyin fara badan makhaanima kaiira min mudunihi iyo wa quraahu magaalooyinkiisii tuulooyinkii ratbiilna haniimo badan buu ka soo helay uma kabacdi bacaa wuxuu u diray ila alxajaaji xajaaj buu u diray rusulan rusul buu u diray adeegayaal zafuu u xambaaro u wada lahu asaga waa xajaaje bashaa'ira annasri alkabiiri nasrigaa weyn bishaarooyinkeeda rusul u wadow u sidaa ayuu u diray wa xamaluu wuxuu ku daray uu xambaarsiiyey la qaadeen macahum ayaga micigooda qumusulghanaa'imi ghaniimadii la helay qumuskooda liyastaqira si loogu shuboo loogu sugo fii khasaa'ini baqaaradii beyti maali lmuslimiin maqaasintii khasaa'inooyinkii kaydadkii lagu kaydin jiray maalka muslimiinta gurigii ahaa in loogu darana waa soo dhiibay wa kataba cabdiraxmaan ibn ashcad wuxuu u soo qoray lahu xajaaj kitaaban warqad ista'danahu fiihi uu kaga codsanayo bitawaqufi inuu istaajiyo can ilqitaali dagaalka dagaalka aan wadana aan joojiyo ogow buu yidhi sababtu maxay tahay waa muddatan min azamani waxoogaa zamanka ka mid ah eh, liyakhtabira si u ogaado madaakhila albilaadi wa makhaarijiha ilaan waa dhul aysan aqoonin ilaa aan kala ogaanon ikhtibaarnoon ogaano meelaha beledka laga gala iyo meelaha laga baxo wayaqifa inuu u kuurgaluu ogaado calaa abiicatihaa abeecadeedii wa axwaalihaa xaaladaheeda qabowgeedii kuleelkeedii jawigeeda siay ula qabsadaan ilaa muddo inuusan dagaal gelin wadaalika arrintaana waxay ahayd qabla atawaquli intuusan gudaha u gelin fi shicaabihaa shicaabteeda meelaheeda buuraha iyo duruqyaalkeeda iyo shicaabteeda intuusan magaalada gudaha u gelin alqaasiyati ee fogey almajhuulati jahliga laga yahaye aan la garanaynin wakhtigaas warqadda u soo qoray wa tacriidi iljeyshi saysan ciidanku ugu soo banbixin addaafiri ee guulaystay lilmakhaatiri khataryaalka kale ilan hadda waa la guulaysto meel baa la degan yahay haddii layska sii galo waxaa dhici karta dhibaato inay timaado ciidankan guulaystay khatar ay ku soo baxdo marka intaan dabeecadda bilaadda ka baranayno xajaaj oo dagaalkana waan joojinayaa intaana waa haniimadii buu yidhi la soo khaniimaystay inaan guulaysanana ku bishaarayso warqad fiican buu u soo qoray faqtaada waaba xanaaqayba faqtaada alxajaaju xajaaj minhu xaggiisuu ka xanaagay ama min warqadii buu ka xanaagay wa arsala ilayhi wuxuu u soo diray asagana kitaaban warqad yasifu uu ku sifaynayo fiihi warqadda gudaheeda cabdiraxmaan ibn ashcab biljubnay fulaynimo fulay baa tahay buu yidhi iyo wlkhunuuci dulinimo fulinimo iyo dulinimo kugu sugan buu yidhi wuxuu u soo diray warqad uu ku canaananayo inuu fula yahayna uu ugu sheegaayo dullina yahay wayundiruhu wuxuu ugu goodiyey bilweyli halaag iyo wاhubuuri halaag waa isku macno dhow yihiin halaag iyo baaba inuu gaarsiin doonana wuu ugu digo wuu ugu hanjabay wuu ugu digay dheh wayuhadiduhu wuxuu ku handaday oo uu ugu hanjabay bitanxiyati inuu ka qaadi doono tanxiyatihi bitanxiyati inuu ka qaadi doono can qiyaadati اljeishi hogaaminta ciidanka dalada iyo meesha iyo jagada aad haysana waan kaa casilayaa buu yidhi fulayahow gal dagaalka haddii kale fajamaca cabdiraxmaan wuxuu jamciyu isku soo kulmiyey wujuuha aljundi ciidanka kuwoodii ugu waaweynaa ee ugu sharafta badnaa ayuu isku keenay markay warqaddii u timid iyo waqaadatalkataa'ibi cutubyadii qaa'idayaalkoodii hogaamiyaalkooda ilin unug walbo hal qofoo hoggaamiya ayuu leeyahay saa darteed kuwii buu isugu wacay waqara'a wuxuu ku dul akhriyey calayhim korkooda kitaaba alxajaaji xajaaj warqaduu soo qoray wastashaarahum wuu kala tashaday fiihi arrintii seen ka yeelnaa buu dhahay wastashaarahum fiihi wuuna kala tashaday fadacowhu waxay ugu yeedheen ila alkhuruuji calay inuu ka baxaba in baycadiisii iyo warkiisii wixiisuu ka baxo wlmubaadarati degdegitaan loo degdego ilaa nabdi aacatihi aacadiisa in la tuuro macnaha meesha asaga la adeecahayey in la tuuro looga baxa aacadii taas ayuu marka ayay ugu waceen faqaala lahum wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan atubaayicuunanii ma igula mubaayaconaysaan calaa daalika arrintaa waaye waan uga ballan ballanbaxayaa waana u tuuraynaa beecadiisa iyo aacadiisii ma igula mubaayacoonaysaan arrintaa watuaasiruunanii watuwaasiruunanii ma igu kaalmaynaysaan calaa jihaadii la dagaalankiisa xataa intii yuطahir allah alla uu ka nadiifiyo arda alciraaq ciraaq arladeeda min rijsihi qurunkiisa iyo wasaqdiisa aan la dagaalanna ninka xumaan iyo dhib buu nagu hayaaye fabaayacahu waa la mubaayacoodeen cabdiraxmaan aljundu ciidankii calaa maa dacaahum ilayh wuxuu ugu yeedhay fahabba cabdiraxmaan ibnu ashcar wuxuu la booday oo la dhaqaaqay bijeyshihi ciidankiisii almumtali'a ee ka buuxsanaa ee laga buuxiyey karaahata lilxajaaji xajaaj nacaab karaaha xajaaj loo qaba ciidan ka buuxa ayuu la booday wanashibat waxaa ka huray oo ka dhex dhacay baynahu asagii wa bayna juyuushi ibnu yuusuf athaqafi asaga ciidankiisa iyo xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ciidankiisii waxaa ka dhex kacay oo ka horay macaarikun dagaal taaxinatun lagu hoobtay taaxino ahoo aad loogu hoobtay dagaalku markuu aad u kulul yahay yaa taaxin la yidhaahdaa waa dagaal lagu shiidmay dhagax shiidka dagaalkiisii intasara fiiha waxaana ku guulaystay asaga uu ku guulaystay nasran mu'azaran gargaar ama guul xoog badan intasara uu cabdiraxmaan ku guulaystay fiiha dagaalkaa nasran uu ku helay nasri iyo guul mu'azaran xoog badan fa tamma lahu waxaa taam u noqotay cabdiraxmaan alistiilaa qabsasho gacanta ku dhigo calaa sajistaan sajistaan iyo wajullu bilaadi faris bilaadii faris intooda badan julligoodii mucdamkoodiiba uma kabacdi aqbala wuxuu soo qaabilay uu soo qaabilay yuriidu isagoo doonaya intizaaca inuu ka fujiyo ka siibo alkuufata kuufa waalbasrata iyo basra min yaday alxajaaj xajaaj gacmihiisa xajaaj gacantiisa inuu ka dhuftuu ka siibo yuu u soo dhaqaaqay wa fii ma wakti kaanad ay ahayd niiraanu alxarbi dagaalka dabkiisa mushtacilatu mid hurahaya bayna alfariiqayn labada qolo baynkooda dagaal holac badan ka dhex socdaa wa kaana ibnu ibnulashcafina uu yahay yantaqilu mid u guurahaya min dafarin ilaa dafarin guulba guul meel buu qabsanaa meel kale haddana min dafarin guul ilaa dafarin ilaa guul haddana oo saas uu u kala socdo uu u galagadgadoomayo oo guushii waqaca waxaa ku dhacay lilxajaaji xajaaj khadbun musiiba ku dhacday zaada kordhisay qasmahu dhabarjabkiisii quwatan inay sii adkaato dhabarjabka hadda haya dhabarjab kale oo ka dhib badan shay khadbi ahoo musiibo murug leh ee uu naco ayaa xajaaj ku dhacday daalika waxay ahayd anna wulaata alamsaari magaalooyinkii asaga u telinaayey raggii gacanta ku hayey barasaafyada uga ahaa ka taabuu waxay u soo qoreen ila alxajaaji kutuban waraaqooyin qaaluu ay ku odhanayaan fiihaa waraaqooyinka gudahooda inna ahla dimmati nimankii ahlu dimmiyiinta ahaa waa nimanka gaalada ee ballanta muslimiinta la lehee canshuurta laga qaado qad tafiquu waxay guda galeen ama ay bilaabeen yadkhuluuna inay soo gelgelayaan fi lislaami islaamka ilaa hadday islaam soo galaan in canshuur kale laga qaado mamnuuc bay noqonaysaa liyatakhallasuu say uga fakadaan min dafci اljisyati canshuurta dhiibitaankeeda waqad tarakuu waxay ka soo tageen alquraa qoryooyinkii iyo tuulooyinkii allatii yacmaluuna ay ka shaqayn jireen fiiha gudaheeda wastaqaruu waxay soo degeen fi lmudni magaalooyinkii nimankii almudmiinta shaqadii lagu haayey iyo waxay bixinayeen kulli way islaameen warqaddaasaa loo soo qoray waa dhawac bay ku noqotay waina jaraax waina alkharaaja kharaajkii kharaajka waxaa loola jeedaa waxyaabaha ayaga laga qaado waa kharaajka ay soo qaraabaan ay soo shaqeeyaanna qad qad idmaxal wuxuu noqday mid idmaxal ahoo waa buray waa baaba'ay wuu baaba'ay ilaan cid kale wax laga qaadaya ma jiro wa ina aljabaayaati jabaayaadkii waxyaabihii lagu kabahayay islaamka ilaan xoolihii ayu ay keeneen bay ahayd wixii lagu kabi lahaa qad aflasad way faqiiroobeenoo way baaba'een ayagana saasaa loo soo qoray waayo dadkan hadday islaameen in faraha laga qaaday ahayd wuu ka xanaaqay fakataba wuu qoray alxajaaj ilaa wulaatihi nimankii wulaadiisaa ah, fi lbasrati basraaha iyo wagayrihaa qayrkoodba joogay kutuban waraaqa buu u qoray ya'muruhum uu ku faraya fiiha warqadihii gudahooda bian yajmacuu inay soo ururiyaan kulla man nasaxa mid kastoo ka soo guuroo ka soo tegey oo soo aaday waay kulla man nasaxa mid kastoo u soo guuray ila almuduni magaalooyinka oo min ahli dimma ahlu dimada in la soo aruuriyo wa an yuciiduuhum in lagu celiyay ku celiyaan ila alqura tuulooyinkoodii mahmaa taala si kastuu u dheeraadaba nusuuxuhum eh, cali canhaa kasoo soo tegitaankii ay qoryooyinkii ka soo tageen xataa ha dheeraato toban sano iyo shan sanaba ha ahaatee celiya buu yidhi fa sadaca way fuliyeen alwulaad nimankii wulaadda waxay u dhega nuglaadeenay oo ay fuliyeen bilamri amarkii waajilo way rareen acdaadan tiro kabiiratan oo weyn oo min haa'ulaa'i kuwaa ka mid ah can diyaarihim guryihii ay degganaayeen bay ka rareen waabacaduuhum waxay ka fogeeyeen can mawaaridi arsaaqihim meelihii arsaaqdooday ka helayeen mawaaridii meelay u shaqo doonanayeen ayay ka fogeeyeen wa xashaduuhum way ururiyeen oo way jamciyeen fii aطraafi اlmuduni mudunyooyinka iyo magaalooyinka darafyaalkeeday ka soo aruuriyeen wa akhrajuu macahum waxay la saareen micigooda nisaa'ahum xaasaskoodii dumarkoodii iyo wa atfaalahum caruurtoodii wadafacuuhum way riixeen dafcan riixitaan ila araxiili in loo tarxiilo oo loo raxiiliyo loo guuriyo ila alquraa tuulooyinkoodii hore bacda an madaa markay ka soo wareegtay kadib calaa firaaqihim markay ka soo tageen lahaa meelaha xiinun min addahri zaman wakhtiga ka mid ah qaaraa muddo hore ka soo meesha waa lagu celiyey فأkhذa النisاaء dumarkii waxay guda galeen iyo wاlwildaanu ilmihii iyo wالshuyuuqu odayaalshii yabkuuna inay oynayaan ilan meelay aadaan maa yaqaaniin meel mar hore ugu dambaysay tuulaa lagu celiyey haddana way muslimeen inay ooyaan bay guda galeen wayastasrikuuna ay qayliyaan wayastakiiثuuna ay gargaar weydiistaan wayunaaduuna ay dhawaaqaan ay qayliyaan ayagoo odhanaya waa waa muxammadaa waa muxammadaa ayagoo dhahay alla aaba nebi moxamed nebi moxamed hadduu joogi lahaa saana lama yeeleen way gargaar dalbahayeen marka taa waxaa ka faa'iidaysan doona cabdiraxmaan ibn ashca ibn ashcabi ninka lagu magacaabo waayo nimankiibuu xajaaj sidaa u galay waa muxammadaa waa muxammadaa ayagoo dhahaya waxaaruu fiiha waxay ku wareereen waxaaruu way wareereen fii ma yafcaluuna wixii ay samayn lahaayeen wa ilaa ayna yadhabuuna xaggay aadayaan y meeshay aadi lahaayeen taasay ku wareereen fakharaja ilayhim waxaa u soo baxay dadka fuqahaau basra basra dadkoodii fuqahada ahaa wa quraa'uhaa quraa'dii ee basra liyuqiihuuhum say ugu gargaaraan wayashfacuu inay uga shafaacaan xajaaj lahum ayaga falam yatamakkanuu min daalika mana u suurogelin way ku guuldaraysteen waa ka diiday xajaaj fadafiquu culimmadii waxay guda galeen yabkuuna inay la ooyaan libukaa'ihim ooyintooda dadkaa ahludimmada ahaa ee soo islaamay qasabka lagu celinaayo yay la ooyeen wayastakiifuuna inay gargaar alle uga weydiinayaan limusaabihim wixii markaa asiibay iqtanama waxaa ka faa'iidaystay arrintaa cabdiraxmaan bin ashcar cabdiraxmaan ibnu ashcaf ayaa ka faaidaysay ka faa'iidaystay haadihi اfursata fursaddaa ayada ah fursaddaa cabdiraxmaan baa ka faa'iidaystay wadaca wuxuu u yeeray alfuqahaa nimankii fuqahada iyo wاlquraa nimankii quraa'da ahaa ilaa mu'aasaratihi gargaarkiisa inay gacan siiyaan oo ninkan san wax u galahaya ay dhammaan saf uga soo jeestaanay iska celiyaan faاstajaabat lahu waxaa ka ajiibtay kawkabatun koox oo min jillati taabiciyiin taabiciyiinta kuwoodii ugu waaweynaa ka mid ah jamaaco oo taabiciyiinta kuwa ugu waaweynaa iyo wa a'immati almuslimiin muslimiinta a'imadooda waa calaa ra'sin uuna ugu weyn yahay saciid ibnu jubayr wa cabdiraxmaan ibn abi layla washacbiy wa abulbakhtari iyo wakayruhum wakayruhum raggii sarsare ayaa ajiibay inay gacan siiyaan ay xajaaj la dagaalamaan wadaarad waxaa dhex maray raxaa raxa alxarbi dhagaxshiidka dagaalka bayna alfariiqayn raxa waa makiinadda marka lagu shiida labada dhagax ee marka badarka saa loo dhexgeliye shiida waa shiidkaa loola jeedaa raxa kolle waxaa laga wadaa waa dagaal qaraaroo culus oo lagu hoobtaa waxuu dhex maray bayna alfariiqayn labadii fariiq wa kaana nasru guusha fiihaa gudaheeda awala awala alamri amarka bilowgiisa wuxuu u sugnaaday liibni alashcafi ibnu ashcaf baa gacan sareeyey iyo waman macahu wixii asaga la jiray cala alxajaaji xajaaj bay ka gacan sareeyeen iyo wa junuudihi ciidankiisa uma kadibna bada'at waxaa soo bilaabatoo soo muuqatay kafatu lxajaaji xajaaj dhinaciisii kafkiisa tarjaxu inay kor u baxayso ay rajaxayso shay-an fa shay-an tartiib tartiib inuu hadda xoogaysanayo dagaalkii qolada kale uu riixaayo si tartiib tartiib ah xataa huzima ilaa la jebiyey ibnu ashcafi ibnu ashcaf haziima jab munkara oo xun oo la inkiro wa farra wuu cararay naajin asoo la baxsanaya binafsihi nafsadiisa waa la jebiyey oo xajaaj baa guulaystay markii dambe wastaslama waxaa isdhiibay jayshuhu ciidankiisiina waa cabdiraxmaana dumar cararay ciidankiisii waxay isku dhiibeen lilxajaaj iyo junuudihi xajaaj iyo ciidankiisii amara wuxuu amray alxajaaju munaadiya munaadi munaadiyahu ninkii munaadigiisaa ee dhawaaqahayay an yunaadiya inuu ku dhawaaqo fi nimankii dagaalyahanada ahaa almahzuumiina ee la jabiyee jabay wa an yadcuuhum inuu ugu yeedho litajdiidi baycatihi baycadiisa in la cusboonaysiiyo markii hore baycadeedii bay ka baxeene mar labaad haylada mubaayacoodaana buu yidhi faاstajaaba waxaa ajiibay akaruhum badankooda lahu asaga arrintaa way ka ajiibeen wa tawaaraa way ka dhuunteen bacduhum qaarkoodna canhu xaggiisa wa kaana bayna almutawaari kuwii dhuuntay ee ka fakaday ee ka tagayna saciid ibnu jubayr baa ka mid ahaa radia allahu canhu waardaa ilaahi ha ka raali falamaa goortii akhada ay bilaabeen ama ay gudagaleen almustaslimuuna kuwii isdhiibay yataqadamuuna inay u galaan tibaacan ayagoo israacraacsan libaycatihi xajaaj baycadiisa fuuji-uu waxaa lagu soo kediyey oo ay si lama filaana ula kulmeen bimaa shay lam yakun aysan lahayn fii xusbaanihim miday ku xisaabtamaan waxaan maskaxdooda ku jirnaysan ku xisaabtamayn yaa lagu soo kediyey maxay ahayd falaqad jacala wuxuu u yeelay ama uu guda galay waa xajaaja yaquul inuu ku leeyahay lilwaaxidin minhum mid kastoo ka midoo baycada laga qaadayo atashhadu ma ku qiraysaa calaa nafsika nafsadaada biannaka adiga qad kafarta inaad kufrisay inaad gaal noqotay binaqdi baycatika baycadaada buritaankeedii liwaalii amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda waaligii ahaa baycadii naftaada aad ku burisay naftaada ku qir mar kor inaad kaafir tahay fa idaa qaala hadduu yidhaahdo qofka baycada jadiidinaya nacam haa waan gaaloobay qabila minhu wuu ka aqbalhayey tajadiida baycatihi baycadiisa cusboonaynteeda wa aطlaqa saraaxuuna iska sii dayn jiray bax buu dha albaabka ka bax wa idaa qiila laa hadduu dhaho maya gaal mi ahayn mana ku gaaloobin qatal wuu dilahayay saasaa ku soo baxday fakaana bacduhum qaarkood waxay ahaayeen yakhdacu kuwa u khuduuca lahu asaga oo wayuqiru ku suga calaa nafsi nafsadiisa bilkufri gaalnimo qaara oggolaaday liyunqida suu uga badbaadiye nafsahu nafsadiisa min alqadli dilka gaal baan ahaa haa haddana waa kula mubaayacoonaya orod bax buu leeyahay qolo saas bay sameeyeen wa kaana bacduhum qaarkoodna yastakbir way diideen daalika arrintaa wayastankiru way ku inkireen fayadfacu wuxuu dhiibanahayay raqabatow qoortiisa oo idil buu dhahayay aniga gaal maahayne amanan asoo ku bedelanayaa liibaa'ihi diidmadiisa diidmada uu diday aman ahaan buu qoortiisii u dhiibahayay iyo waistinkaarihi inkiritaanku xajaaj hadalka ku inkirahayey walaqad daacad waxaa faafay akhbaaru tilka almajzarati gowracaas iyo dilkaas akhbaartiisa alrahiibati cabsida badnayd allatii taasoo qutila lagu dilay fiiha gudaheeda bidcatu aalaaf dhowr kun oo min arijaali ragga ka mid ah wanaja ayna ka badbaadeen minhaa xaggooda bidcatu aalaafin kumaan kale bacda an damaquu markay ku qireen kadib anfusahum nafyaalkooda bilkufri hadalkaasaa faafay min dalika waxaa ka mid ahaa dhacdada anna shayqan oday mucammaran cumri dheer leh oo da ah oo min qabiilati khafcamin qabiilka reer khafcam ka dhashay kaana wuxuu ahaa muctasilan mid ka fogaaday ba lilfariiqayni labada qolo labadii qolee dagaalamaysay maba ku jirinba muqiiman wuxuu iska fadhiistuu ku nagaa waraa'a furaat webiga furaad la yidhaahda gadaashiisa yuu iska degayba fasiiqa waa la soo qabtay waa la soo kaxeeyey ila alxajaaj baa loo keenay maca man siiquu ilayhi dadka loo soo kaxaynaya xaggiisa ayuu ku jiray falamaa markii udkhila loo soo geliyey odaygii calayhi xajaaj sa'alahu wuu su'aalay can xaalihi xaalkiisa fa qaala odaygii wuxuu yidhi maa siltu kama aanan zuulin mundu laga bilaabo markii shabbad ay hurtay ama ay kacday haadihi naaru naartaan ee dabkan iyo dagaalkan muctasilan inaan ahaa mid soocmay waraa'a haada nahri baan isaga fogaaday nahriga iyo webigaa gadaashiisa yaanba iska joogay buu yidhi aniga muntadiran anigoo sugaaya maa yasfiru waxa uu ku dambayn doono maa yusfiru canhu xaggiisa alqitaalu dagaalka waxa uu ku faydmi doono u ku gebagaboon doono ayaan sugaayey falamaa markii daharta aad soo kor noqoto watafirta aad guulaysatayna aataytuka waan kuu imid mubaayacan anoon raba inaan kula mubaayacoodo faqaala wuxuu ku yidhi tabban laka hoogaa kugu dhaco ataqacudda ma fadhiisatay mutarabisan adoo sugaaya walaa tuqaatil ma dagaalami mayse maca amiirika amiirka agmaciis maxaa ula soo dagaalami weyse weli waad faanaysa xaggaan fidhyaad leedahay miya uma kabacdi sajara wuu canaantay qaa'ilan asagoo odhanaya atashhadu ma qiraysaa calaa nafsika nafsadaada biannaka kaafirun gaal inaad tahay adiga faqaala wuxuu yidhi bi'sa rajul ana nin anaaba uxun buu yidhi u baas leh in kuntu haddii aan ahay cabadtu mid caabuday allaha ilaahay amaaniina caaman sideetan sana anoo ilaahay caabudaayey uma ashhadu haddaan ku qiro bacda daalika markaa kadib calaa nafsii bilkufri bi'sa rajul baan ahay buu yidhi see ugu qirayaa siddeetan sano yaan ilaahay caabudaayay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi idan aqtuluk waan ku dilaaha faqaal wuxuu dhahay wain qataltanii haddaad ii disho fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa baqiya maba ii harinba min cumrii cumrigayga ilaa dim'u ximaarin dameer oonkiisa maahane haraab dameeraad dameerka haddii subaxii biyo la siiyo haddana waa in la siiyo haddana waa in la siiyo macnaha aad buu u haraad badan yahay fain yashrabu hadduu cabo qudwatan subxi wayamuutu cashiya galabtii uu dhimanayaa oon haddaan biyo la siinin marka wax ii haray baaba iska yaroo waa dameer haraadkiisa intuu haraad qabtoo kale yaa ii hartay waay waayo wainii anigu laantadiru lmowta geeri baaba sugaaba sabaaxan masaan subaxii galabba geeri sugaan ahay fafcal samay maa badaa lak waxaad doonta xajaajow faqaala alxajaaj wuxuu ku yihi jallaadii dadkiisii wax dilaayay idrib ku dhufo cunuqow qoortiisa goy buu yidhi فضرب aljalaadu jallaadkii kii wax dilahayey wuu dhuftay wuxuu gooyey cunuqahu odaygii qoorkii qoortiisa falam yabqa kuma harin axadun qof fi lmajlisi majliska oo min shiicatihi dadkii asaga la jiray ah waa xajaaj alxajaaj shiicadiisa aw min caduwihi ama cadowgiisa ilaa akbara ashayqu almucamari waxaa wuxuu weyneeyey odaygii mucamarkee cumriga la siiyey dilkiisa way la weynaatay warafaa lahu wuu calool jilcay wa taraxama calayh wuuna u naxariis dalbay qof kastaa ka xumaaday macnaha uma intaa ka bacdi inahu dacaa wuxuu u yeehay waa xajaaje bikamiil bin ziyaad annuqaci nin la yidhaahdo wa qaala lahu wuxuu ku yidhi atashhadu ma uqiraysaa calaa nafsika nafsadaada bilkufri gaalnimo faqaala wuxuu dhahay wallaahi laa ashhadu allan ku dhaartay ku qiri maayo faqaala idan aqtuluka waan ku dilaa buu yidhi waayahe faqaala wuxuu yidhi iqdis gudo maa anta qaad waxaa samaynayso macnaha samee waxaa samaynaysa waaye waina lamawcida fiima waina almawcida ballanta fii maa baynanaa noo dhaxaysana cinda allaahi alla agtiisa waaye xaggaan ku xisaabtamaynaa buu dhahay wa bacda alqadli dilka kadibna alxisaabu xisaab ka dambaysay ogow faqaal lahu xajaaj wuxuu yidhi satakuunu xujatu xujadu waxay ahaan doontaa yowmaidin maalinta calayka dushaada waan kaa garheli doona buula jeedaa laa laka aad heli maysid faqaala lahu wuxuu yidhi kamiil ninkii la dhahayey daalika arrintaas haddii adiga aad iga xujo helaysid waa idaa kunta haddaad anta adiga tahay alqaadiya yowmaidin maalintaa qaadigeedii boqorkeeda haddaad tahay waa maalintaa buu yidhi laakiin ilaah baa boqor ka ah faqaala xajaaj wuxuu hi qtuluuhu dila asagana faqudima waa la soo geliyey waqutila waa la dilay uma intaa ka bacdi qudima ilayhi waxaa loo soo geliyey xajaaj rajulun aakar nin kale kaana ahaa yakrahuhu mid naca ninkani xajaaj aad buu nici jiray wayashtahii wuxuu jeclaa xajaaj an yadfira mar uun inuu ku guulaysto biqadlihi dilkiisa nin uu u faraqaniinayuu dhahay maryaa gacanta kuu soo geliyaa loo keenay waa limaa kaana wixii yunqalu looga soo guurin jiray ilahi xaggiisa oo min sukhriyatihi bihi jeesjeeskiisa ah ninkani waa nin xajaaj ku jeesjeeso xajaaj wax ka sheega saasaa lala soo tabin jiray aad buu ugu dhaarsanaa fabaadaruuhu qaa'ilan inuu diluu rabaa hadalkuu u degdegayba xajaaj baa hadla muxuu yidhi innii la araa innii anigu araa waxaan uga jeedaa amaamii hortayda rajulan nin maa adunuhu aan u malaynaynin yashhadu inuu ku qiri doono calaa nafsi nafsadiisa bilkufri gaalnimo inuu diluu rabaa nin aan naftiisa gaalnimo ku qirin baa hortayda jooga faqaala rajul ninku wuxuu dhahay laa tuwaritnii ha igu dagin buu yidhi ha ii riixinoo ha ii gelin meesha wataqdacunii ha igu khadeecayn oo ha igu dhagrin can nafsii nafsadayda fa ana anigu akfuru ninka ugu gaalnimo badan baan ahay buu yidhi min ahli اlardi arlada inta joogta anaba u gaalsanba waakfuru mid waakfur waakfaru mid ka kufrin badan baan ahay min fircawna dilawtaad fircawnkii dhagowga saaxiibka ahaa fakhallaa sabiilu iska sii daayay marka waa u suurageli weysay wa huwa laakiin yataxaraqu wuu gubanahayey dama-un oonku u qaba liqadlihi dilkiisa daacad way faaftay akhbaaru tilka almahlakati akhbaartii halaagaas alrahiibati cabsida badnayd allatii taasoo qutila fiiha lagu dilay bidcatu aalaafin dhowr kun oo min almu'miniina araasiqiin mu'miniinta iimaanka ku sugnaa ahaa wanajaa minhaa ka badbaaday bidcatu aalaafin dhowr kunoo miman ukrihuu dadka lagu qasbay ah cala damqi inay ku qiraan anfusihim nafyaalkooda bilkufri gaalnimo faayqana wuxuu yaqiinsaday saciid ibnu jubayr annahu asagu idaa waqaca hadduu ku dhaco bayna yaday اxajaaj xajaaj hortiisa hadaa inuu noqon doono bayna اثnayn laba midood laa ثaaliثaةa lahumaa mid saddexaad aan lahayn faإma an tudaqa cunuqahu in qoorta la gooyo وإma an yuqira inuu ku sugo calىa nafsi nafsadiisa bilkufri gaalnimo labadaa mid baa a tahay buu yidhi wahumaa labadoodana amraani waa laba arin أxlaahumaa labadooda midda macaan murun ay tahay qaraar labadaba tii macaan baa qaraar ah faaaara wuxuu doortay saciid ibnu jubayr an yakhruja inuu ka baxo min bilaadi اlciraaq dhulka ciraaq waa yatawaara inuu ka dhuudhuunto can ilandaari aragtida dadka wax soo raaraadinaya inuu ka dhuunto wadalla wuxuu ahaaday yadribu mid ku socda fi lardi illaahi ilaahay arladiisa alwaasicati ee waasica ah mustakfiyan asagoo isku qarqarina kaiska qarqarinaya can اlxajaaji xajaaj iyo wa cuyuunihi ilaaladiisa raggii u dirsaday xataa lajaa ilaa uu magangalay ilaa qaryatin tuulo saqiiratin oo yar oo fii araadii maka maka dhulkeeda ka mid ah meela dhulka qaryo yarood oo ku taala oo ka mid ah ee maka tuuladeeda ayuu degey wa baqiya meeshaasuu ku baaqi noqday calaa xaalihi xaaladiisa wa baqiya calaa xaalihi xaaladdaa buu ku sugnaa haadihi ee taasa cashara xijajin toban sano kaamilaatin dhammaystiran kaanad ahayd kaafiyatun mid ku filan lian tudfi'a inay demiso inay dento niiraana alxajaaji xajaaj niiraantiisii debkiisii almutaqidati ee ka huraya fii qalbii qalbigiisa iyo wa an tusiila inay tirtirto maa fii nafsihi waxa naftiisa ku sugan oo fii diqni calayhi xanaaqii carada uu u qaba ah bayda laakiin annahu xadaa wa annahu waxaa xadaa waxaa dhacay maa shay lam yakun uusan ahayn saciid yatawaqacahu ama uusan ahayn yatawaqacahu axadun mid inay dhacdo mid u maleeya daalika arrintaasi waxay ahayd annahu asagu qadima waxaa soo galay calaa makata maka waalin jadiidin barasaaf cusub baa loo soo magacaabay oo min wulaati bani umaya ka mid ah huwa asagu khaalid bin cabdilaahi baa la yidhaahdaa alkhasriyu fatawajasa waxay dareemeen asxaabu saciid ibnu jubayr khifyata waxay u dareemeen khiifatan cabsi minuu asaga xaggiisa ilan barsaafkii ka horey nin fiican buu ahaa limaa kaanuu wixii ay ahaayeen yacrifuuna kuwa ku yaqaanaa min suu'i siiratihi akhlaaq xumida uu ninkan cusub leeyahay watawaqacuu waxay uga maleeyeen ashara shar inay imaan doonto calaa yadayhi gacmihiisa fa jaa'a way u yimaadeen bacdun dadkii qayb ka mida ilaa saciid bay u yimaadeen wa qaaluu lahu waxay ku dhaheen inna haada rajul ninkani qadima soo galay makkata maka wa innaa annagu wallaahi allan ku dhaaranaye laa na'manhu calayka aamin makaaganihi macnaha nin inuu ku diri doono u eg waaye fastajibna ajiib litalabina talabkeena waxaan kaa codsanayna saciidow yeel wkhruj isaga bax min hada اbaldi beledkan ee kan ah fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi wallaahi faqaala wuxuu dhahay saciid wallahi allan ku dhaartee laqad farartu waan cararay xataa sirtu ilaa aan gaaray heer istacyi aan ka xishooda min allaahi ilaah subxaana wa tacaala wax badan baan cararay buu dha laakiin bis waan xishooday walaqad cazamtu waxaan go-aan ku gaaray calaa an abqaa inaan isaga joogo fii makaani haadaa makaankaygan ee kan ah walyafcal illaahu ilaahay ha igu sameeya bi aniga maa yashaa wuxuu doono subxaana wa tacaala uma lam yukadib been ma noqonin khaalid danna suu'i malaxumihii alladii dannahu nnaasu bihi ay dadka u maleeyeen sidii baa dhacday famaa an calima maba ogaanba famaa an calima bimakaani saciid saciid bakaankiisa ibnu jubayr xataa arsala ilayhi ilaa uu u soo dira sariyatan ciidan oo min junuudi ciidankiisa ka mid ah soo qabta buu yidhi wa amarahum wuxuu amray an yasuuquuhu inay soo kaxeeyaan muqayidan asagoo xirxiran ila alxajaaj ay u geeyaan fii madiinati waasita magaalada waasita la dhaho faطbaqa aljundu ciidankii waxay dabooleen oo ay ku soo wareegsadeen calaa beyti shaykh shiikha gurigiisii wa alqow waxay ku xireenay saareen alqayda katiinad fii yadayhi labadiisa gacmood calaa mar'a min bacdi asxaabihi meel ay ka arkayaan asxaabtiisa qayb ka mid ah wa aadanuuhu waxay ogeysiiyeen biraxiili in loo tarxiilayo ila alxajaaj fatalaqaahum wuu la kulmay saciidna haadi'a annafsi naf degan muطma'ina alqalbi qalbi xasilan uma اltafata wuxuu firiyey ilaa asxaabihi wa qaala wuxuu yidhi maa araanii arki maaya ilaa makhtuulan in lay dilaya maahane calىa yaday dalika الظaalim aalimkaa gacmihiisa yaday dalika الظaalim walaqad kuntu waxaan ahaa ana ani wa saaxibaani laba saaxiib oo lii ani aan lahaa fii laylatin habeen cibaadatin cibaadaan ku jirnay fastashcarnaa waxaan dareennay xalaawata adducaa ducada xalaawadeedii macaankeeda ayaan dareennay fadacowna allaaha ilaahay baan tuugnay bimaa dacownaa wixii aan ku tuugnay wa tadaracnaa waan u tadarucnay ilayhi ilaa xaggiisa bimaa shaa wuxuu doono qof kastaa yatadaraca an natadaraca inaan ugu tadarucno uma kabacdi sa'alana allaaha ilaahay waxaan weydiisanay jalla wacaza an لنا lana inuu noo qoro aلشhahaadaةa شhahiidnimo وaqad rasaqaha الlah ilaah wuu ku arsuqay lisaaxibaya labadeedii saaxiib kilayhimaa labadooda وabaqiitu ana anaa haray antadirha ana waan sugayaa buu yidhi uma intaa ka bacdi inahu maa kaada ma sigin yantahi inuu dhammeeyo min kalaami hadalkiisa xataa طalacad ilaa ay ku soo baxday calayhi saciid bunayatun gabar saqiiratun oo yaroo lahu asaga uu dhalay fara'tu waxay aragtay muqayidan aabboo waljundun ciidankuna yasuuquunu ay kaxaynayaan eh, markii intaa ay aragtay fatashabbaad way ku dhegtay bihi aabaheed wajacaad waxay guda gashay tii yarayd tabkii inay ooynayso watanshiiju ay aad u barooranayso fanaxaahaa canhu wuu iska durjiye markaa wuu iska riixay birifqi si tartiib ah wa qaala lahaa wuxuu ku yidhi quulii ku dheh liummiki hooyadaa yaa bunayati gabadhaydiyey inna mawcidana ballanteena aljannatu jannada waaye in shaa allahu tacaala uma mada wuu dhaqaaqay balaqa wuxuu gaahay balaqa way gaareen aljundun ciidankii bilimaami imaamkii alxabri caalimka ahaa alcaabidi caabidka ahaa alzaahidi zaahidka ahaa altaqiyi taqiga ahaa annaqiyi saafiga ahaa alwaraci calalmiradka badnaa madiinata waa siday geeyeen waadkaluu waxay u geliyeen cala alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf falamaa saara markuu siciid ahaaday cindahu xajaaj agtiisa nadara wuu eegay ilayhi xaggiisa fii xiqdin si xaasidnimo ah ayuu u fiiriyey wa qaala wuxuu ku dhahay maa ismuka magaca maxaa lagu dhahaa faqaal wuxuu dhahay saciid ibnu jubayr baa la yidhaahdaa faqaal wuxuu dhahay bal laguma dhahe shaqiyun bin kusayr baa lagu dhahaa saciid waa ka liibaanay soo maaha shaqi buu ugu bedeley jubayr waa midka wax kaba soo maaha kusayr buu ugu bedeley shaqi wax jebiyaa tahay buu yidhi faqaala bal wuxuu yidhi saciid kaanad ummii hooyadaybaa aclamu biismii minka magacayga kaa taqaan buu yidhi faqaala wuxuu dhahay maa taquulu maxaad ka dhihilayd fii muxamed moxamed xajaaj baa yidhi qaala wuxuu dhahay tacnii moxamed ibni cabdilaahi miyaad ula jeedaa salawaat ullahi wasalaamu calayh faqaala nacam qaala sayidu waladu aadam ibnu aadam oo dhan sayidkoodii waayo النبي المصطفى waa نebi la doortay khayru man baقya min الbaشhari inta hartay oo baشhar ah ayuu u khayr badan yahay وakayru man maضىa inta tagtayna asaa u khayr badan xamala الrisaala risaaluu qaaday وأdى الأmaana amaanuu gutay وanaصxa لilah alluu u nasiixiyey وkitaabii وlcaamaةi المسlimiin وkhaaصatihim qaala wuxuu dhaha famaa taquulu fii abibakr abaabakr ka waran asagana qaala huwa sidiiq waaye khaliifaةu rasuuli الlah dahaba xamiidan asoo sharaf leh buu baxay وcaasha saciidan asoo wanaagsan buu noolaaday wa madaa wuxuu ku socday calىa minhaaji الnebiy nebiga dariiqiisa salawaat ullahi wasalaamu calayh lam yugayir walam yubdil ma bedelin mana doorinin qaala wuxuu dhahay famaa taquuli fii cumar cumarna maxaad ka dhihi lahayd qaala huwa alfaaruuq waaye aladii faraqa allahu ilaah ku kala bixiyey bayna alxaqi wاlbaطili wakhiirat llaahi ilaahay kuu doortay waaye wakhiiratu rasuulihi rasuulkiisaa doortay walaqad madaa wuxuu ku socday calىa minhaaji saaxibayhi labadiisii saaxib waddadooda facaasha xamiidan asagoo sharaf leh buu noolaaday xamiid ah wa qutila shahiidan baa la dilay qaala wuxuu yidhi xajaaj famaa taquulu fii cimaan cimaanna iiga waran qaala huwa mujahizu waa kii qalqaaliye lijeyshi اlcusri ciidankii xoogga badnaa alxaafir waa kii qoday bi'ru ruuma ceelkii ruuma almushtari iibsaday iibiyey baytan guri linafsihi nafsadiisa fi ljanna waa sihru rasuuli rasuulka xididkiisii sal اllau alayh wasalam calaa ibnatayhi labadiisii gabdhood uu kula xidhiday wanafada walaqad zawajahu الnabiyu nebigaa wuxuu ugu guuriyey biwaxyin min الsamaa wahwa almaqtuul waa kii lagu dilay dulman dulmi su-aalo aad iyo aad u fara badan ayuu sii weydiiyey ninka lagu magacaabo xajaaj ibnu yuusuf athaqafi saciid ibnu jubayr ilaa markii dambe cali iyo waxyaabo kale uu sii weydiin doono kabacdina waxaa imaan doonta saciid in la dili doono laakiin bal caawa meesha ay noo joogto allah xaqa waxaa naga barya inuu xaqana waafajiyo aacadiisii diintiisana nagu sugo wabilaahi tawfiiq اllahu subxaanaه wa tacaala